shadheer

mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad ku dhagaysataan kaalimaha sugaanta kuwii hore kuwii dhexe kelikeliga lamaanaha hadda kaftanka iyo sheekaduna kama marna galabta waa arbaco barnaamijkasi wada jira waxaa halkaan idkaga soo jeedinayaa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 waayahay salmay galab wanaagsan galab la mid ah cabdulaahiyow saaxiibada barnaamijkan waxaa leenaha galab wanaagsan aada u weyn galabtasoo dhawaadagalabta <laughs> aroosaa loo socdaa aada iyo aad haye aroosyada inta badan in laga qayb galo dadka qaar moogtahay waxaa laga yaabaa in ay ku riixdo qofkii in istiraad adna maa guursatid <laughs> caloolxumalayso qalaabalada markaad tgtid istiraada adna goorma kala tuuray hawshaa Ah. <laughs> <laughs> su-aal ku weydiina mhm. dumarka maxay u jecelyihin inay arosyada aadaan dumarka waxaa macnaha labiskaas yani farxada u tahin mhm. ma fahamte aaduu naa lasoo labisanayaa waxaa waaye mhm. dad badanoo asxaab ah, badanoo isku weydeen waqti isku waadeen maaragta mhm. ah, isaleysaa isku arkeysaa aadoo weyn labiskaasi haddee in siirtaan waa laga rabaa waa laga rabaa aadoo weyn waa hagaag eh, sheekadiinan dheeraanin barnaamijka gala wanaagsan alaab waxaan ku dahafuranaa mid ka mida ah kaalimaha sugaaneed haddama adiga masaaniga galabta anaa soo qabanaya duuqawaxaa <laughs> soo wadaa hees mm. an waxaa heesihii hore u badanahay mm. marka hees ka mid ah heesihii hore baa soo qabanaya mm. oo si taladaaliya loogu luqeynayo marka heestan waxaa la yiraahdaa mm-hmm. dadnimada aqoonso aad u weyn mhm. waxaa ku wada xaliim khaliif cumar magool iyo maxamed axmed kuluc baa ku luqeynaya waa hagaag waayahay saaxiibayaal heestaasi haddaahfur waa ah barnaamij galab wanaagsan ee dhegaysi haboon

xitaa dunidan qaashigo kalluunkay iyo iirkii haddii lagu gudugana gacalka aan ku haystaa aqoonso shacaylka aan la diiday dadnimada aqoonso shacaylka aan la diiday waa intuu ku daare may diir haysaa dadnimada agoonsoon jacaylka aan la diiday waa intuu ku gaare may diir bini huuray kala wacan aduu duuq arkaaya abadaguaainan yahay diraaciyo birir huuray kala daayacay ka kale dugsanayo intiisiba daayacay ka kale dugsanaya ani ila dogodsani siibadayahay ka sidii dumaara xishoodo dadnimada aqoonso sidii ubaarixashoodo hadalkii la gabi jiray ayuu odhan dibadii adadnimada aqoonso sidii umaarixashoodo hadalkii hakadii jiray aygu odhan nin jacaylka alla diiday waa intuu ku daare dadnimada aqoonso jacaylka alla diiday dadnimada aqoonso jacaylka alla diiday waa intuu ku daare dushada lay mariyay dacaru firqi buurku maay duqanku yaay inan yahay dushada adag uma diide ruuxiaan ku duulayn ragga laguma diide ruuxi aan ku duulayn walada dambiya ragga laguma diide ruuxi lagu duulayn ragga laguma diide ruuxi lagu duulayn ولد الأنبياء dhalnimada aqoonsosida dumar xishoodo dadnimada aqoonso sida dumar xishoodo hadalkii la dedi jiray ay odhan birdhabatay rimada aqoonso cishodu dadrimada aqoonso sidii dumara xishoodu hadalkii la dadi jiray haygu odhan in heerti dadnimada aboonso shacaylka alla diiday dadnimada aboonso shacaylka alla diiday waa intuu ku gaare may diir lahaysaa alla ilahe magool iyo sidoo kale kuluc meeshan waxbaa ka dhacay eryada wax kamida ah mataqaanaa mhm. kuluc wuxuu leeyahay mhm. inay yahay diraaciyo mhm dirir hoore kala wacan adoog doog arkaya mhm. lama dego abaarindhaha ah. mhm. aad sidoo kale erayada waxaa ka mida ah cabdulaahiyo mhm. inta dunida nooshiyo dalluunkiiyo iilkii haddii laguugu duugana dacalkan ku haystaa macnaa waxaawaa sinaba kuuma dhaafayo hadaad dhimato xataa waa ku haystaa dacalkaa ku haystaa waxay kaleetoo dhehaysaa macnaha da-day inta nooshana mhm. dadnimada aqoonso mhm. jaceylkaan la diideen mhm. adoo ii diirnaxaya macnaha ma ii diirnaxaysa oo waa erayad wax noocaasa ka mida ah. aaduu weyn waxaa kuwada luqeynayaa maxamed axmed kuluc iyo weliba caliimo khaliif aadweynaamijkeeni galab wanaagsanqaybihii hore barnaamijka isla sii maraynaa aaduu weyn su ku weydiinaa marka soo dhawow weligaa waxaan ku daadis wax ku daadaqof jiq u dhigidaa aniga qofka si oo yani dadbana inaa u dhaha mooyaane mhm. sacadu ma dhaho <laughs> ma dhaho <laughs> erayada oo maaragtay xaafadaha isticmaalaawaxawaaye ilmadeerana ilmadeerada isma guursadaan mm, wax noocaaswalaalaha walaalkeena taa camal ugu soo noqon <laughs> waa hagaag qaybihii horaan sii maraynaaye haba la yaaba kaalimaha sugaanada ku ceshanayna haddana waa markii marka waxaan soo qabanayaa heesuu ku looqeeya cabdi xasan dige waxaa layidhahda heystan jeenan jeenankaa midii ku siin lahayd waa yahay dhegeysa haboon saaxiibaya

waxaad jeclaatay oo beerjile cali jinniinka macali ruuxaad jeclaatay oo beerjile cali jinniinka macali hadday laabtu hadday laabto gaajeedow laabtiisu adna jabku malaabne caagyahay jowhariya luulyahay adjawaaha masiinleed martaahad jaamateed hadduu jacaylku laacag yahay jawhariya luul yahay ajawaha nasiileadoon jawaab xunaan odhan jawaab xumi adoon odhan adoon jawaab xunaan odhan jawaab xumi adoon odhan masjidka hadday ku orodo jirku siduu ku noqon laha adoon jawaab xunaan odhan jawaab xumii adoon odhan adoon jawaab xunaan odhan jawaab xumi adoon odhan jidka hadday ku orodo jirku ruuxaad jalaatay birjile ale jinnayka macaliye ruuxaad jalaatay birjile ale jinnayka macaliye hadday laabtu kaajeedo laabtiisa hadday laabtu gaajeedow laabtiisyo adna jabkumalawne qabsaday jalkismaysku rugnisimidgebiya isaga koley ujiise jisataanka filay leeshtees maydayday waxaas jalaatay oberjile ale ininka macale raactay oo beer jileale jininka macale hadday laabto kaajeedo laabtayso hadday laabto kaajeedo laabtayso adna jabkumalaagne adna jabkumalaa allaylehe jeenankaa midiyo ku siin laheyd haddayba kula joogin jirkusuu ku noqon lahaa hadda waa jeenanka mogtahay mm-hmm. bini aadamka jeenan la ma noolaan karo jeenan waxaa ladhaha wax walba oo la quuto marka maadaama jeenankii qofkii ku siin lahayjeenan lama cuni karaba qoftii mm-hmm. dhammeeda maqan aad iyo aad mm-hmm. wuxuu leeyahay hadiiba qofkii maqan tahay jirku siduu ku noqon lahaa eh, mugtaha dadka isjecel waxaa laga yaabaa in qof uu qof kaloo aawadi uu uga go-o oonkii yacni cuntadii mm. bi waxaa jir heyse badan oo maaragtay ay ku jiraan ereyada ah anoo haraad qaban yani oo kale inuu qofkii jiifan waayo mm-hmm. oo sariirtii u hiifo yacni waxaaso idilna waxay u dhacayaan jeceyl aawadii weligaa jaceyl ma la jiifan weys <laughs> cabdulahi maanib waxbaad soo wadaay aada u weyn su-aalaha waxaa waay kaba iga siisay kugu duuganba besinka shabaska hameen jacayl ma la weys waa la jiifan isku xanaaqda qof isku xanaaqda baa jir macnaha qofkayga intuu igu xanaaqay iga tagay oo kale waa jirtaa way dhacdaa way dhici kartaa waa hagaag qaybihii dhexe barnaamijka ayaan isbaqaaya inaan qasiigi qorto waa arkaynaa qisooyinka oo loo baahaya muhu qisooyinka jaceylka inta badan waa la qoraa waa la baahiyaa waa la sheegaa lama qaryaba hadiiba qisadu ay qisas runa tahay xiise leeyihiin adana mhm. mm. waa tahay cabdulaahi markaan waxaa ku noqonaynaa dhanka iyo kaalmaha suugaanta waxaa soo qabanayaa hees uu ku luqeeyo fanaanka nimcaan hilaac mhm. macnaha heesta waxaa la yidhaahdaa mhm idaa noola kulanta idaa noola kulanta idaa noola kulanta baa la dhahaa aad iyo aad waayahay dhegeysa haboon saaxiibayaal gaadha aanana isku raacdiyo ka firo dabarku soo gaadha kolka nacabku kaa soo dhex galo nadar jacaylkii leh nabaduna cirkaas ka tagtay noqota reer waalan yaana isku raacdiyo ka fido nabarku soo gaadha naana isku raacdiyo ka fido nabarku soo gaadha nashuush soo dhexgalo naaqus wuxuu saare nabdigiyo dareemahanalhaga nudaha beerkaaga nafsadana intuu ka dilo naafishkoogu diiran

dugsigaano negida kuraasha waxa nolosha loo wada horda gurinagiya taageen nasiimana ma yeeshaba ishqaniyad samaan hayne naxlili ku daayeda nooli kula tege idaa ku raacsha ummantana nool koranta kooga sii iyo kolkan naar afuuf haysan aanaqaayo jacaylkaba qulbaada naaska wada nuuge aniguna ninnimaday daada noocsankuga siiyeaniguna ninnimaday daada noocsankuga siiye ayaad nashaa kii jirtee naaxin weyday kiyo neefsanayaad xoobiga naxashka sii saartay ugu nooc bartiyo akaas nuuxsan kari waaye korseyaada nashaa kii jirtee naaxin garan weyday kiyo neefsanayad xuubiga naxashka sii saartay uba bartiyo akaas nuuxsan kari waaye maantana nafqaybsigaano nagidaa ku ku raasha ya taageen nasiimana mayashaba ishqaniya samaan hayne naxlalee ku taaye hitalita ku raaxsha dugsigano nagidaa ku raacsha nooli kulantee nasiimana ah, ma yeeshaba ishqaniyad samaan hayde naxlili daayeyda nooli kulantee ka dhacaanabar mm-hmm. kusoo gaariya ka filnyani mm-hmm. mm-hmm. eh, waa ku daya qof yahay noola kulantay noola kulantay eh, dadkii nool is arki doonaan laakiin markaan noo kala dhamaataysu-aala ku weydiina horta ani mogtahay haddaa su-aal weydiis anaa su-aal su-aalaha maanta waa badan yihiin soo dhow laakiin beentii kuugu weyneed oo aa sheegtay ciddii aa sheegtay ma beentii ugu weyneed baan u sheegta ma been way jirtaa beenaa sheeg way jirtaa qofka u sheegtana waa midii ugu weyneed hadde oo ugu weyneed qofka u sheego soo maaha macalinkee dugsiga macalinka dugsiga been oo u sheegay weli beentii ugu weyneyd anoo dugsigai soo diray misena waxaa aaday meel balliyoo biyo ka buuxaan mhm. baa dabaal iskaga aaday waxaa arkay arday oo maaragtay dugsi laga soo daaya meeshaas mhm. ku cayaarayaan mhm. waa iska dhex ardaydii way kala tageen ana weli meeshiyaa ku dhex jiraa macalinka markaa dugsiga yani waa lasoo raadina qofka mogtaa markuu yani la waayo oo kale maanta kale waxaa lahay eh, aaba heblaayo cunuga waa lasoo wacaa macnaa qofkii markii hooye lasoo wacay waa idu soo baxday camal ayadoo beent waaba la ogyahay waxay tahay mhm. marka waxaa dhacday macalinka waxaa dhahay mhm. macalin waa xanuunsanaa madaxa saadiy waa soo baxday <laughs> <laughs> beentaasa ugu weyneed anoon xanuunsaneen hadda inaa xanuun isku sheego waayahay salmaay gabagabadii barnaamijkaad weyn cabdulaahi waa tahay saaxiibada barnaamij galab wanaagsan maxaa leedahay galab wanaagsanaa leeyahay mhm. sidoo kale mhm. waxaa leeyahay galabta waxaawaay galbiyi hore way ka duuneed mhm. galab waxaawaaye soo gelayso waxaawaaye caawo oo kale la filinayo khamiis fasax fasax iyo waxaawaay dadkii waxaawaay aada u weyn marka waxaa leeyahay galabka idin wacnaado inta mm. waxaa aan u kalbaxsanaynba waxaa leeyahay galabkaydu wacnaado marka alaab saaxiibada waxaan ga tagnaa kaalmaha sugaanta aaduu weyn cabdulaahi waxaan soo qabanaya saaxiibada dooqa uga tegayno kolley adaaba qaatay maxaa soo wadaa waxaan soo qabanaya mm-hmm. hees mm-hmm. runtii talataali ah oo mm-hmm. si talantaali uwada luqeynayaan mursal muuse iyo weliba mm. hodan cabdiraxmaan hadda waa lamaane waana lamaane dhab ah oo nolosha ku midoobay heesta magaceeda waxaa la yiraahdaa mm-hmm. dhaxdin aada weyn heestaas ayaan barnaamijkeena waxawaaye kusoo xirxiraynaa mm-hmm. guud ahaan barnaamijkeena heestaas ayaa ugu dambeysay dhegeystayaal tan iyo kulankeena kan xiga waa anigii boontaano idin leh sidaa iyo nabadgelyo